alxamdu lilahi aladi aclى manaara اlislaam bالsunة wrafaca bha can اlqulubi اlakinة wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'id ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanaة lلnasi wminة ama bعd fahada huwa اdars الthamin wاlأkhيr min alkitab الثالث min duruusi الdwraة الxadiiثiyaة الtaصiliية whuwa نخبة الfikr fi مصطلح أhل الأثر للإmam أحmed بن عlي بن xجر الcasqlاني raximah الlah taعalى wuxu uhi shiku wa min almuhimi muhimaadka waxaa ka mida waxyaabaha muhimka ah macrifaةu kuna اlmusamayn kuwa la magacaabay kunyadooda in la barto wa asmaaءi اlmukanayn kuwa la kuniyeeyey magacyadoodana in la barto sababtu waa maxay waxaa laga yaabaa kii loo sheegi jiray magaciis almusamayn waa jamcu musama kii magaciisa loo sheegi jiray xilliyada qaar kunyada in loo sheego oo aad u maraysa qof kale cagsiguna waa la mid kii aad la qabsatay sanadka kunyada in lagu sheego haddii magaciisa la sheega si aadan qof kale u maray in la waa muhim waman ismuhu kunyatu waxaa kaloo muhima ka magiciisu uu yahay kunyadiisa oo kunyadiibaa waxay u tahay magac way midaysan tahay magaciisa kunyadiisu waa abu bilaal alashcari ninka la yidhaahdo kale abu xaatim waxau ihi waxaan weydiiyey magaciisa war abu bilaalun baa lagugu yeedhaa horta magacaad wuxuu idhi ismii kunyatii buu magac kale layma bixin abu bilaalun wey wuxuba isagana in la barto waman ismuhu kunyatu iyo waman ikhtulifa kii laysku khilaafay fii kunyati kunyadiis sida cabdilmalik ibn cabdilcasiis ibnu jurayj oo kale kunyadiisa khilaaf baa ku jira lakiin magaciisa waa la ysku waafaqsan yihi iyo waman kaurat kii ay badatay kunaahu aw nucuutu kunyooyinkiisa ama waxa weeye tilmaamihiisu ay bateen ibnu jurayj baa ka mida abulwaliid iyo abu khaalid labadaba waa lagu kunyeeya amaa ka la ysku khilaafay kunyadiisa aad bay u badan yihin waa si aad bay iyadu u badanta wuxuu uhi shiikhu waxaa kaloo ka mida ah, waman kaurat kunaah aw nucuutuhu ama tilmaamihiisu ay bataan oo tilmaamo badan loo sheegay horaynu u soo marnay tadliisu shuyuukha inuu ku sifeeyo waxaan lagu aqoon magacyo iyo kunyo iyo tilmaamo aan loo aqoon isagoo qarinaya ragga qaar waataynu soo tilmaannay magaciisa boqol qaabil la gaadhsiiyey qaar konton baa laga dhig marba si loo dhigay kuwaana waa inaad la socota si aadan u malayn dad badan inay yihiin waxaa kaloo iyaduna muhima waman waafaqad kii ay waafaqday kunyatuhu kunyadiisu isma abihi magaca aabihi aw ama bilcagsi ama cagsiga oo waa maxay waxaa iswaafaqay kunyadiisa isaga iyo magaca aabbihii abu isxaaq ibraahim ibnu isxaaq marka isagu waa abu isxaaq waa kunyo magaciisu waa ibraahim aabbihiina waa isxaaq marka haddii la yidhaahdo xadaanaa abu isxaaq waa sax haddii la yidhaahdo xadaana bnu isxaaq waa sax marka qofka hadduu mid yaqaano wuxuu u malaynayaa abuu iyo ibni in laysku khalday labaduba waa sax cagsigu waa maxay magaciisa iyo kunyada aabbihii baa iswaafaqsan isxaaq ibnu abi isxaaq marka magaciisu waa isxaaq kunyada aabbihiina waa abu isxaaq waa sida sabiici oo kale abu isxaaq asabiici waxaa kaloo ka mid a ah, aw kunyatuhu kunyadiisaa waxay waafaqday kunyata zawjatihi kunyada xaaskiisa ayaa iswaafaqay waana de sida abiicigaa laba isguursanaya waxay dhalayaan ismaaciil wiil la yidhaahday ku curanayaan isaguna waa abu ismaaciil iyaduna waa ummu ismaaciil waa ummu ismaaciil marka xilliyada qaar baa laga yaabaa inay kala duwanaadaan marka hadday iswaafaqaanna waa in la daneeyo waxaa caana abudardaa saxaabigii la odhanayey iyo umu darda marka umu dardan ayaa lagu khaldamay waa laba wey xaaska wayni waa saxaabiyad ma badna axaadiisteedu waa xaaska weyna abudarda xaaska yarna waxaa la yidhaahdaa iyadana umu darda baa waa taabiciyad walibana dumarka taabiciyaadka kuwa ugu waaweyn markay ka hadlayaan taabiciyaadka yaa hogaaminaya xagga ragga waxay sheegaan uways alqarni oo xadiisku sheegay khayru taabiciin xadiidka muslim culimmaduna waxay ku dareen saciid ibnu lmusayib ragga hogaaminaya taabiciinta laakiin dumarka maxay yidhaahdeen wa bintu siriina wa ummu darda khayru nisa macrifata wa zuhda aqoon iyo zuhdi iyo cibaado xafsa bintu siriin iyo umu darda hujayma ataabiciya labadaasaa hogaaminaya marka gabadhaas waa caalimad wey waa taabiciyadda wey marka labaduba waa umu darda waxay waafaqeen zawjkooda odaygii qabay bay la kuniya yihiin taasina waa muhim waman nusiba kii loo nisbeeyey ilaa hayri abiihi aabbihii cidaan ahayn mar waxaa loo nisbeeyaa waxaa weeye awowgii taasna waa iska badanta magac buu leeyahay aabbihii awowgii marka magaca awowgiibaa caana awowgii baa loo boodaya salama saxaabigii dheerayn jiray magaciisa muxuu ah salama ibnu esh ibnulakwa awowgii weeye akwa salama ibni camr ibn lakwa baa la yidhaha marka magaca awowga hadduu caan noqdo ama magac markiiba la qabanaya u noqdo isagaa loo boodaa isagaa loo boodaa salamat bnulakwa ama kaasi waa ikhtisaar wayna badan tahay in la soo gaabiyo mar waxa dhacda in loo nisbeeyo kii tabaniyey kii dhalay maa nin baa dhalay laakiin kii tabaniyey ee korsaday ayaa waxa weeye loo nisbaynaya oo sida saxaabigii miqdaad ibn اlswad aswad baa loo nisbeeyey waa ninkii korsaday laakiin waxaa la yidhaahdaa miqdaad ibni camr aabbihii camar baa la yidhahda waxaa dhici karta in loo nisbeeyo odaygii hooyadii qabay soo iska aabba maa aabba rasmiya ma laakiin waa nooc xagga ixtiraamka odaygii hooye qabay alxasan بن dinaar dinaar waa zawju ummihi baa le aabbihii waasil baa ladhaha waxaa dhici karta in loo nisbeeyo hooyadii ismaaciil ibnu culaya oo maqasheed imaam weyn buu ah ismaaciil ibnu culaya culaya binti xasaan waa hooyadii waxaa la yidhaahdaa ismaaciil ibnu ibraahim ibni miqsam aabbihii waa ibraahim culayana waa hooyadii markaa nin hooyadii lagu abtirinayo maxaa dadka u malaynaya de inaanu aabba lahayn sooma ila hooyadii baa la hubaa hooyada lagama baxsan karo laakiin ninkaa laga yaabaa in la waayo hooyadaa lagu nisbeeyey dabeedna waa aad buu uga cadhoonaya baa ma jeclay laakiin muxadiiintu uma joojiyaan ninkaasoo kale wadikrahu bilwasfi aw bilaqabi aw xirfati laa basa in lam yacibi hadduu ku caanbaxo wuxuu ku caanbaxay waa lagu sheegay waa lagu sheegay marka uu ku caanbaxay saasaa lagu sheegay abuzinaad waa naanays xaafidku wuxuu hi kaana yaqdabu minha jidda aad buu uga cadhoonay laakiin muxuu ka dabageeyey laakinahu ishtahara biha jidda aad buu uga caanbaxay markaa loo joojin maayo wy mar haddaa lagu ceebaynay ceeb looga jeeda walidaalika imaamu shaafici kutubtiisa qaar umkaya waxaa ku yimaada markuu ibnu culaya uu sheegayo waxa weeye alladii yuqaalu buu yidhaahda uu iska ilaaliyaa inuu anba'a ismaaciil alladii yuqaalu lahu ibnu culaya buu odhanay ismaaciil baa wariyey ee dadku yidhaahdaan ibnu ulay ibnu culay kaasina waa nooc in aabbihii aan loo nisbayn ee wax kale loo nisbayn aw ama ilaa hayri maa yasbiqu waxaa loo nisbeeyey wixii u soo degdegayay ila alfahmi fahmka waxaan ahayn baa loo nisbeeyey yacnii waxaa lagu sheegay waxa soo degdegaya ma aha waataynu soo marnay arbaciinkii saxaabigii abi mascuud cuqbata bni camr albadri waxaa la yidhi waxaa soo degdegaysa inuu bader ka qayb galay laakiin kama qayb gelin baa layidhi ee ceelkeeduu degey maau badrin ayuu degay baa layidhi waxaa la mida sulaymaan ataymi waa imaam weyn qolada taym la yidhaahdaa loo nisbay laakiin lam yakun minhum wa inamaa jaawarahu kama mid ahayn laakiin deris buu la noqday uu dhex waa laga yaabaa inuu ka qabayoo inan layaal ahaa baa laga yaaba waa loo nisbay waxaa la mida khaalid ibnu mihraan alxadaa horeynuu soo sheegay kabatalo ma ahayn laakiin saaxiib buu la kaana yujaalisuhu dabeedna waa laga dabagey xadaa baa layihi iyo kuwa la midka marka waa nisabun ilaa hayri aahiriha waxaa loo nisbeeyey ama lagu sheegay wixii soo degdegayey waxaan ahayn waxaa kaloo muhima waman itafaqa kuwa iswaafaqa ismuhu magaciis iyo wasmu abihi magaca aabihi iyo wajadihi magaca awowgii saddexdu waa isku mid waa magacaygoo saddex jeer iska soo daba dhacay alxasan ibn اlxasan ibn اlxasan ibni cali ibni abi aalib maaha samaysa mid jira wey ibn ali bn abi aalib wain yazid can jaddihi faxasinii kalxasan bn اlxasan bn اlxasani ba yidhahda saddexdii magacboo iska daba dhaceen culimmadeennina qaar baa sidaa ah jazari magaciisu waa maxay jazariyaha ninkan iska le haye muxamed ibni muxamed ibni muxamed ibni muxamed saddex ama afar wey hazaali baa la mida alimaam alghazaali waa kaana in la barta wey waxaa kaloo muhima aw wasmu shaykhihi waxaa iswaafaqay magiciisa wasmu shaykhihi iyo magaca shiikhiisa iyo wa shaykhi shaykhihi shiikhiisa shiikhiisa waa saddex istaba yaallo wax kala warinay waana isku wada magac iyo fasaacidan wixii ka sii badan waa sida imraan can cimraan can cimraan ibni xusayn radia allahu tacaala canh cimraanka koowaad waa cimraan ibni muslim ninka la yidhaahdo w cimraan ibni muslim alqasiir buu caan ku yahay ninkii gaabnaa shiikhiisu waa cimraan abi raja alcuaaridi ninka la yidhaahdo oo taabiciga waxaa ku sii xiga saxaabigii cimraan ibni xusayn baa ku soo xigay shiikhu wuxuu ihi iyo waman ittafaqa kia iswaafaqday ismu shaykhihi magaca shiikhiisa iyo waraawi canhu iyo ardaygiisu shiikhiisii iyo ardaygiisii baa isku magac noqday waa sida hishaam an hishaam hishaam can ibni jurayj can hishaam cabdilmalik ibn cabdilcasiis ibni jurayj ayaa wuxuu ka warinayaa hishaam ibnu curwa axad fuqahaa sab hishaam ibnu curwa ibnu jurayj ardaygiisuna waa hishaam ibnu yuusuf asancaani waxaa ka dhow imaamu lbukhaari ardaygiisu waa kuma muslim ibn lxajaaj muslim baa wax ka wariyey shiikhiisuna shuyuukhdiisana waxaa ka mida ah muslim ibn ibrahim marka muslim can اlbukhaari can muslim buu noqonay isaguna waa muhim waxaa kaloo muhima wa macrifaة اlasmaa'i magacyada in la barto almujaradati la keli yeelay oo bimacnaa wuxuu u jeedaa magacyadii keligood la sheegayey oo aan kunyo ahayn naanays wadan nisba wadan laakiin kitaabkii ayaa waxaa lagu sheegayaa magicii marka kutub rijaal baa halkaa lagu tilmaamay oo noocyo kala duwana qaar waxay sheegaan waxa weeye rijaasha wixii ay ka gaadhaan oo dhan iyagoo iqa iyo daciif iyo wax kale toona aan u kala qaaday sida abaqaat lkubra libni sacad aljarx wاtacdiil libni abi xaatim ataarikh اlkabiir lilimaam اlbukhaari qaar waxay ku gaabsadeen inta iqaadda ah aiqaat libni xibbaan aiqaat lilcijli iyo kuwa la midka ah qaar waxay ku gaabsadeen ducafada alkamil fi ducafaaءi الrijaal ibnu cadi almajruuxiin libni xibbaan iyo wixii la mida qaar waxay ku gaabsadeen kitaab ragga ku jira rijaal اlbukhaari qaar waxay qaateen rijaalu muslim qaar waxay qaateen rijaalu اlkutub الsitta sida alkamaal uu leeyahay almaqdisi mizina uu ku soo gaabiyey tahdiib اlkamaal dahabina uu ku sii gaabiyey tadhiib atahdiib ibnu xajarna uu ku gaabiyey tahdiib atahdiib tahdiib tahdiibkiina taqriib tahdiib uu ku sii gaabiyey waxaasoo dhani magacyay taxayaan magacyadaasina waa raggii kutubu sitahwi iyo qaar ka mida kutubtoodii wax ka mida magacyada mujaradka kuwaasaa looga jeeda inaad barato wey wlmufradati iyo magacyada lala keliyoobay nin baa loo yaqaanaa nin labaad looma yaqaan muxadiiinteenu ka hadlanay dadka wax warinaya ninun baa loo yaqaanaa magacaas nin labaad lama hayo magacyadaasi waxay noqdaan magac way noqdaan sida ajmad axmed baynu naqaanaa sooma maa ninbaa waxaa la yidhaahdaa ajmad biljiib cid kale looma yaqaan xabiib baynu naqaanaa ninbaa waxaa la yidhaahdaa jubayb jubayb biljiib musaqar ninbaa waxaa la yidhaahdaa shakal shakal bifatxatayn shakal baa laydhaha marka waa magacyo kuwaas xagga naanaysta mindal ama mandal labada waa bannaan tahay waa naanays ninkaasunbaale nin labaad ma leh mandal alcanasi waxaa la mida safiina oo axaadiistu sheegaysa nebigu inuu bixiya calayhi salaau wasalaam magaciisa waa laysku iyadoo duulaan lagu jira baa la arkay ninkanoo alaabo waaweyn oo dadkuba aanay sidin tuurta ku sida dabeedna waxaa la yidhi inamaa anta safiina adigu doon baaba tahayba waxaanaad sidu safiina naanays bay u noqotay nin labaad lama yidhaahdo ama kunyadiisa cid kale looma yaqaan abumucayd waa keligii abulmudilla waa keligii abu abumuraaya waa keligii cid labaad looma yaqaan kaana waxaa la yidhaahdaa almufrada bardiji baa kitaab ka qoray kitaab waa laga qoray wاlkuna waxaa kaloo muhima kunyooyinkana in la daneeyo oo bimacnaa kii kunyada loo sheegay ee wax kale aanay la socon abi ihaab abi ruhm iyo wixii la mida oo inta badan kunyadooda loo sheego waa in la barta waxaa iyaduna muhima walalaab naanaysaha in la barto naanaysuhuna waa badan yihiin mar waxay ku yimaadaan qaabka magaca waxaynu hadda sheegnay safiina waa magac buu eegi laakiin waa naanays mar wuxuu noqdaa kunyo abuzinaad baynu marnaba soo sheegnay oo uu ka cadhoonay abuzinaad kunyuu leeyahy laakiin abuzinaad waa naanays ku timi qaab kunya ku timi laakiin waa naanays abuzinaad ama waxay noqotaa xarfad albazaar walbazaaz waa kuwii maryaha iibinay alcaaar cadar ku iibinay asamaan azayaad saliidle subagle subagay saliidu iibiya rag baa loo yaqaan ama caaho iyo iin sugan baa lagu naanaysa alacraj kii laangaraha aha rag baa loo yaqaan cabdiraxmaan ibnu hormus alacraj asaxulasaniid buu ku jira waa muttafaqun calayh xadiikiisu alaxdab kii tuurta laha alaxwal kii cawarna alawar acwar il buu leeyahy axdabna ishiisaa kala jeedda wey ishii way joogtaa laakiin way qallocda waa aafo ku jirta wey alacma alacmash iyo kuwa la midka waxaa kaloo muhima alansaab ansaabta in la barto oo ansaabtu beriga hore dee qabaaishay ahayd qabiilada laysu nisbaynay laakiin markii magaalooyinka la degay dadkii dambe waxa ku batay magaalooyinka in lagu abtirsado magaalooyinka lagu abtirsado qabiilkay noqotaa waxay noqotaa shiikhaabaa inoo sheegay walansaabi ansaabtii in waxa weeye la barto macrifat lansaabi wa taqacu waa dhacdaa ansaabtii ila alqabaa'ili qabaa'ish alqurashi alkindi altaymi iyo kuwa la midka waalawطaan waxay noqotaa wadannada in laysu nisbeeyo bilaadan magaalooyin ha noqoto aw diyaacan ama beera ha noqoto aw sikakan ama xaafada ha noqoto asika maxallada waa la yidhaahdaa waa xaafad weyn oo magaalo ku taalla ama waa sika waa shaaric weyn waana sidaan hadda isticmaalno qofku marna wuxuu sheegayaa waddo weyn oo caana ay degan yihiin waddada hebluu odhanayaa marna xaafaduu sheegay waa loo nisbay aw mujaawaratan ama waxaa loo nisbaynayaa meel uu jaar la noqday meeshaa umuu dhalan laakiin muddo ayuu degay waxaa la odhanayaa kuufi buu ahaa jaawara bimaka xaramka maka ayuu mujaawir ku noqday yacnii cimrigiisa intiisii dambe uu joogay oo ku noolaa mujaawaraa la yidhahda laakiin noloshiisa in badanoo ka mida ah wuxuu ku qaatay meel buu kusoo qaatay meel ayuu kusoo qaatay shiikhu wuxuu hi wayla sanaa'ici waxa weeye waxa loo nisbeeyaa shaqooyinka waataynu wax ka sheegnay alcaaar alsamaan azayaad iyo kuwa la midka ee xirfadaha laga shaqeey walxiraf xirfadaha laga shaqeey oo waxa weeye sida albazaar oo kale alxaa'ik oo kale alxanaad alkhayaad iyo kuwa la midka xirfadda uu ka shaqeeyo shiikhu wuxuu uhi wayaqacu fiiha waxa dhaca alitifaaqu iyo wاlاjtibaahu kalasmaa'i yacni nisbooyinka waxa dhaca inay iswaafaqaan oo isu ekaadaan yani sidii baab lmu'talif wاlmukhtalif oo kale inay noqdaan kalasmaa'i sida magacyadoo kale oo nin baa waxaa la yidhaahdaa waqad taqacu alqaaban alqaabna way dhacdaa nisbadii iyo wa macrifatu asbaabi dalik asbaabtooda in la gartaana waa muhim alitifaaq wاlijtimac waxaa ka mida ninbaa waxaa loo nisbeeyey asaabuni asaabuun waa taqaanaa asaabuniyu baa loo asaabuutiyu baa jira inaad isku khalada ragga qaar waxaa loo nisbeeyey asabbaaxiyu asabbaaxiyu oo baadu shadan tahay qaarna waxaa la yidhaahdaa asubaaxi saadka waa la daminayaa ba'dana waa la khafiifinaya lakiin qoraalku waa isku mid asabbaaxi wasubaaxi bay kala yihiin iyagana waa in aad kala soocdo wy ansaabtu waxay noqotaa alqaab oo nisbadii lafteedii baa naanaysa waa sida ninkii la odhanaya khaalid ibni makhlad alqawaaniy alqawaaniy alqawaani waa nisba laakiin hadda nisbadaasi waa naanays maxaa loogu bixiyey luqada qaطwaan waxaa la yidhaahdaa ninka culus ee gaabiska ah ma jeclayn baa le khaalid makhlad alqawaani shiicanimaa lagu tuhmay xadiikii aynu soo marnay soma inaan soo qaadan arbaciinka man caada lii waliyan bukhaari baa la keliyoobay ninkanaa lagu haystaa xadiikaas imaam albukhaari baa la keliyoobay iyadana in la barto waxaa muhima wa macrifatu asbaabi dalik sababaha keenay naanaysa iyadana in la barto ama kunya ha noqoto ama ha noqoto nisbo naanaysaha la bixiyey sababtoodana in la barto waayo waxaa laga yaabaa naanaysta loo bixiyey sababta loogu bixiyey iyo magaca la siiyey inay cagsi isku yihiin nin baa waxaa la yidhaahdaa yunusulkaduub baa la yidhaahdaa yunus weeye magaciisu alkaduub been badanaa lagu naanaysa waana nin iqa ah oo runtiisu badan taha xifdigiisu markuu batay ee dad badan uu khilaafay baa la yidhi ninkani waaba beenaale yani dadku khilaafaya lakiin waa nin iqa waxaa jira yunus saduuq waana kadaab waa halkan idhaahna waa cagsi wa yunus lkaduubu wahuwa mutqinu wayunus aduuqu wahuwa muhanu aduuq baa le waana aciif wey waxaa jira mucaawiya ibn cabdilkariim adaal addaallu waxaa loo malaynaya nin lunsan diinta ka lumay laakiin nin iqaab ah waxaa la yidhi dalla fii ariiqi maka waddadii maku ka ambaday isagoo cumro iyo xaji wax u socda nin muxadita marka daciif leh maxaa soo degdegay daciifu lxadii laakiin daciif waxaa loogu naanaysay daciifu ljismi min tabar daran bu ah lakiin xadiiskiis waa xoog badnaa xadiiskiis waa xoog badnaa waxaa la mida ah imaamkii weynaa shaykhu lbukhaari saaciqa ayaa lagu naanaysay maxamed ibn abdiraxiim saaciqa saaciqa waa danab wey waxaa saaciqa loo yidhi nin xifdi badan bu lishidati xifdihi kuwaana in la fahmaa waa muhim wa macrifatu lmawaali mawaalida in la bartaa waa muhim min aclaa xagga sare oo ah kii wax xoreeyey iyo wa min asfal ka hoose oo ku timi biriqi addoonsi ku timi aw ama bilxilfi gaashaa buur ku timi baabkanna waxaa la yidhaahdaa almawaali mawaaliduna waa muhim oo markaynu nisbooyinka sheegaynay nin baa waxaa la odhanaya sida imaamu maalig oo kale alasbaxiyu waa qabiil laakiin maxaa laga dabageynaya mawlaahum asbaxi ma aha uma dhalan laakiin waa mawlahooda wey waa mawlahooda laba macnaa soo gelay inuu yahay miday xoreeyeen aabbihii awowgii isaga iyo wixii la mida qoladaasaa xoraysay isaga cidduu ka soo jeeday waa mawla ariq baa la yidhaha ama mawla alcataaqa baa la yidhaha waana ka badan weeye asalka waxaa kaloo jira mawla in loo yidhaahdo xilfi iyo gaashaanbuur alasbaxiyu mawlaahum waa xilfi waa gaashaanbuur yacnii qabiilkii imaam maalik ka soo jeeday iyo qoladan asbaxiga ayaa gaashaanbuur ah marka kaana in la barto marka addoon markuu yahay midi waa muctiq waa kii wa xoreeye muctiq ismu faacil wey waa kii wa xoreeye wey aclaa la odhanaya almawlaa min aclaa wey kan la xoreeyena muxuu noqonaya almuctaq waa asfal waaye gaashaanbuur markay noqoto gaashaanbuur markay noqoto iyadu waxay noqonaysaa cagsigay noqonaysa oo midi waa muxaalif midina waa muxaalaf midi waa kii isagu gaashaanbuurta la noqonaya cid kale midna waa kii lala gaashaanbuuraysanaya marka almuxaalaf waa qoladii weynaydee gaashaanbuurta laga dhiganay marka muxaalaf bay noqonaya ninkii keligii iska socdayna muxaalif buu noqonay qabiil buu la xulafaysanaya ama waa qoys yaroo dee qabiil weyn doonaya inay gaashaanbuuraystaan muxaalif bay noqonaya marka acluhu waa muxaalaf asfalkuna waa muxaalif ka kalena waa cagsi waxaa kaloo la mida ah walaaga islaamka ah nin baa nin soo islaamiyey mawlaa bilislaam buu noqonay abaalweyn buu ku leeyay diintuu fahansiiyey gaal buu ah waa sida imaamu lbukhaari oo kale aljucfiyu baa bukhaari loo nisbeeya lakiin maxaa laga dabageeyaa mawlaahum bani jucfin ma ahayn laakiin mawli ah muu ahayn kii addoonnimada kii gaashaanbuurtana ma aha laakiin nin ka soo jeeda banu jucfin ayaa wuxuu soo islaamiyey bukhaari awowgii marka aljucfiyu mawlaahum baa la yidhahda wa macrifatu likhwati walakhawaat waxaa kaloo muhima walaalaha ragga ah iyo walaalaha dumarka ana in la barto isaguna waa muhim inuu muhim yaha waxaa kutusaya sheekhu lbukhaari caliy bnu lmadini baa kitaabka qoray alkhwat walakhawaat imaamu muslim ayaa kitaab ka qoray imaamu nasaai saaxib sunan ayaa kitaab ka alifay iyo ayr kalaba qaar kalaba maxaa sidaa loogu danaynaya laba magaca aabbaha wadaagay oo aan walaalahayn inaadan u malayn inay walaalo yihiin kuwa walaalaha laftoodana inaad barato waayo waxa dhacay awlaadu siriin toddobay ahaayeen toddobada waxaa la helay afar ka mida oo xadiis ka warinaya waana walaalo can ibni siriin can ibni siriin can ibni siriin can ibni siriin afar walaalaa wey oo iska soo daba dhacay waxaa dhici karta laba ninoo caana sida cabdulaahi ibnu dinaar iyo maalik ibnu dinaar isku xillina way ahaayeen marka qofku inuu u maleeyo waa ilmo dinaar waa walaalo walaalana ma yahay walaalana ma yahay yadana waa muhim in waxa weeye la barto sheikhu wuxuu uhi macrifatu aadaabi shaykhi waaalib aadaabta sheekha laga doonay iyo ardayga yadana in la bartaa waa muhim oo culimmaduna kutub gaara bay ka jaamicu bayaan alcilmi wa fadli iyo khaiibu lbaqdaadi isaguna kutub badan buu leeyih aadaabu alfaqiihi walmutafaqih aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic dowradana kitaabkeenu ku bilowna mxuu ah almaaali kitaabkii tadkiratu saamici wlmutakalim fii aadaab alcaalimi wlmutacalim waa muhim aadaabta shiikha in la barto aadaabta ardayga in yadana la barto wa sini taxamuli waladaa dada xadiiska lagu xambaaro iyo dada lagu gudbiyo in la bartaa waa muhim xillimaa xadiidka la xambaaraya waa inuu mumayiz yahay yaanu qaangaadi waa inuu mumayiz yahay an sano toddoba sano iyo wixii la mida tamyiiz waa inuu gaadha markaasuu xadiidka qaadanaya laga warinaya xadiidka uu qaado waladaa sini ladaa xilliga la gudbinay oo ah markuu qaangaadho laakiin goorbay ku fiican tahay ma markuu qaangaadhu biska u qabanay isaga wax badan ba dhigta ibnu khalaad wuxuu leeyahay waxaa ugu fiican arbaiin hamsiin markuu gaadhaa ugu fiican buu walaa yunkaru larbaciin buu ka afartankana loo diidi maaye bu maaha han toban jir inaad ku bilowdo duruustii la dhigayna waa la mid waa inaad bislaato wey naam waay laakiin shari maaha asal kuwa qaangaadh iyo wuxuu dhigayo inuu aqoonteeda leeyahay lakin halkaa waxay ku tilmaamayaan inaan la degdegin wa kitaabati alxadiid iyo qaabka xadiidka loo qoro khadka inaad iska hagaajiso wixii ishkaalla inaad xaraka u samayso qaar waxay yidhaahdeen yashkil kullahu dhammaan wuxuu qorayaba fatxada iyo damada waa inaanu ka tegin waa baab dhan kitaabat lxadiid qaabka loo qoro hadda dejin xuruufaha kala sooc khadka waaweynaysiin axwaja maa takuunu yakuunu maalintaad ugu baahi badan tahay buu ku khiyaamaya ifatu kitaabati alxadii wa cardihi kitaabkii ama markaad macluumaadkii qorto inaad muqaabalo ku samayso oo aad shiikha u bandhigto kitaabkiisa ama arday shiikha muqaabaleeyey inaad adiguna ku muqaabalayso oo aad isu eegto oo qoraalkii koowaad inaadan ku tegin ya waatay yidhaahdeen man kataba walam yuqaabil kaman baala walam yastanji bay idhaahdeen ninka intuu iska qoro sidaa ku taga wuxuu la mid yahay mid kaajay oo aan istunjoon buu ka dhigay yani wax weyn baa ka maan wax weyn baa ka maqan ama ardayga uu ku kalsoon yahay buu markuu darsiga dhegaysanay iyaduna waa muhim aadaabteeda inuu ilaaliyo qaabka darsiga loo dhegaysto isagoo darsigii dhegaysanaya maaha inuu mobaylka galo xilligaa mobayl ma jira lakin iyagu waxay leeyihin waa inaanu seexan man yatasaahal fii samaacin aw ada ka nawmin aw ka tarki aslihi urdudaa bay yidhaahda ninka markuu golaha xadiidka yimaado fududaysta laba tusaaley sheegeen mid uu iska seexdaa markuu yimaado markaasay sakiinadu kusoo degtaa sakiinana maaha waa min ashayaan wey hordadaas marka jihaadka lagu jiro ninka luloodaa waa sakiin w waa sakiina w isagoo lulaysan buu cid laynaya waa xasilooni wey biqi maayo laakiin marka golaha cilmiga la joogo waa min ashayaan wey wax badan buu ku dhaafinaya waa in lasoo seexdo wey waxaa la mida ka tarki aslihi kitaabkiisibuu ka yimi bilaa kitaab ayuu ku yii xadiiskiisa ha la celiye baa oo mutasaahil wy ninkaas waa samaac wa ismaacihi markuu isagu dadka maqashiinayana waa in yadana loo dadaalaa oo loo diyaar garoobaa oo sheikhu kitaabkiisa soo qaataa wixiisa soo diyaarsadaa waa haakada waalrixlati fii iyo in loo rixlaysto alrixla fii alab waa muhim markaad magaaladaada ka faa'idaysato uma xasilii min ahli misri kalcaliya falcali horta magaaladaada ka bilow dabeedna magaalada kugu xigta laakiin culimmadii magaaladaadoo buuxda oo cilmigii aadan ka qaadan markiiba safar ha u dhaqaaqin horta magaalada ka faa'idayso alrixla cilmi iyo nidaam bay leedahay kutub baa laga qora khaiib albaqhdaadi baa ugu caansan alrixla fii alab alxadiid kitaab la yidhahdo wa iyo alifaadiis oo waxaa weeye markaad mustawo gaadho haddaad doonaysa inaad alifto cilmigeeda waa inaad leedahay ama culimmadu siday wax u alifeen tasniifu alxadii kutubta xadiiska inaad kala barato ima cala almasaaniid in lagu alifo masaaniidda oo waxaa weeye axaadiistii saxaabiga meel laysugu geeyo aw ilabwaab sida musnad alimaami axmed musnad cabdi bni xumayd waxay baabaysanayaan saxaabiga dabeedna axaadiistiisoo dhan ba halkaa la ysugu keenaya ama nikaax ha noqdo ama salaad ha noqdo ama jinaayaat ha noqdo meel baa la ysugu keenaya cala almasaaniid aw ilabwaab ama cala alabwaab kitaabu الصalaa kitaabu الطahaara kitaabu الzaka kitaabu اlxaj kitaabu اlbayc sida kutub sitaha oo kale kutub sitaha waa cala alabwaab أو العلل ama in lagu alifo abwaab اlcilal oo cilashii lagu dhiso axaadiistii la cileeyey cilal daara qudni baa ka mida iyo kutubta la midka aw ilaطraaf ama waxa weeye aطraafta oo xadiidka bilowgiisa u la sheegay sida tuxfat alashraaf bimacrifati اlaطraaf oo waxa weeye kutubu sitihii ayuu keenayaa dabadeedna inama alacmaalu biniyaat hamzada dabadeedna ilaa yada arafka xadiidka unbaa la sheegayaa dabadeedna saasaa loo soconaya calaa xuruufi mucjam cilmigaana waa in la barta wey wamacrifatu sababi alxadiid xadiidka sababtiisa in la bartaana waa muhim asbaab اlxadiid isaguna waa cilmi dhow waqad sanafa fiihi waa ka qoray bacdu shuyuukhi alqaadi abi yacla bni lfaraa hiikhii alqaadi shaykhu alxanaabila ninkii la odhanayay abi yacla ibni alfaraa baa kitaab ka alifay abu xabs alcukburi baa la yidhaha sabab lxadiina mar waxaa dhici karta in xadiidka laftiisa lagu sheego qur-aanka waxaa la yidhaahdaa asbaab nuuul baa la yidhahda asbaab annuzuul xadiikana waxaa la yidhaahdaa asbaab alwuruud qaabka xadiiku u soo arooray ee uu ku soo baxay ila nabigaa odhanaya alayhi salaau wasalaam labada waxbaa laga liifay marka waxaa dhici karta xilliyada qaar sababulwuruudki inuu xadiikaba la socdo sida xadiiu biri budaca oo kale muxuu ahaa ina almaaa ahuuru laa yunajisuhu shay waxaa la socota sababtiis hadalkaasi uu ku soo baxay waxa weeye ina bira budaaca waxa weeye birun yulqaa fiiha alxiyadu wاnnatinu waluxuumu اlkilaab afanatawada'u minhu baa nabiga la weydiiyey alayhi الsalaaةu wasalaam dabeedna wuxuu uhi ina almaaa ahuurun laa yunajisuhu shay waxaa la mida xadiikii huwa ahuuru maauhu alxilu maytatu sababtiisu way la socota waxaa soo gaabiyey waxa weeye ibnu xajar xadiidka koowaada buluqa ku bilaabay laakiin ina narkabu اlbaxra wanaxmilu macana alqaliila min alma fain tawada'na bihi caطishna afanatawada'u bimaai اlbaxr intaasaa la socotay qaarna waana kala danaynay kaa wada socdaa tacabkaagama baahna xadiikuu la socdaa laakiin ka muhimkahi waa kee waa in xadiikuna meel uu ku yimaado sababtuna meel kale waxa wey loo doonanay kaana waa in la danaya waxay u tusaaleeyaan inama alacmaalu biniyaat oo kale sababuhu fima rawow waqaalu milu xadiii inama alacmaalu sababuhu fima rawow waqaalu muhaajaru liumi qaysin kay nakax min ama dikru imra'ati fiihi salax waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuha aw imraatin yankixuha ninkii la muhaajaru ummi qays gabadh buu u qiso caanabay laakiin ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa xadiidku inuu gabadhaa ku soo baxay caddayn lama laakiin nin gabadh u hijroodo gabadh u socday waa la waa la cilmiga sababu uruudi lxadiid isaguna waa muhim kutubna waa laga alifa mucaasiriintana qaar baa ka alifay ashariif alxusayni albayaan mutaabacayn albayaan wاtacriif fi asbaabi uruudi اxadiii shariif muaabacayn sheikhu wuxu uhi wasanafuu waa ka qoreen fii haalibi hadihi اlanwaac noocyadan badankeeda aynu soo sheegnay laga bilaabo dee bilowgii kitaabka ilaa hadda mid walba kitaab bay ka alifay wa hiya noocyadaasi naqlun waa wax lasoo rarayo oo lasoo naqlinayo oo maxdun badhax tiran yani wax laga ijtihaadaya maaha waa wax sideeda loo soo naqlinay hebel magaciisa ibnu maciin wuxuu ihi waa iqo hebel magaciisa nisbadiisa hebel wuxuu ihi waa daciif iyo waxyaabihii la midka waa wada naqli wey xadiidka laftiisu sanadkii rijaashi matnigii waa wada naqli xifdi wax lamala ahwaalaya maaha daahiratu tacriif waxa weeye qeexideeduna ay muuqato ay waadix iska yahay mustaniyatun ka kaaftoon can tamhiili tusaale tusaalena aan u baahnayn tusaalayaalna ka kaaftoon wa xasruhaa mutacasirun in la koobaana waa mid adag weeye intaasi nuskhooyinka qaarna nubaha waa lagu daray qaarna nubaha kuma jirte nusahay ku jirtaa haraxa shiikh ayaa lagu daray wa ah, koobideeduna mutacasirun waa culusya falturaajac hala muraajaceeyo laha iyada mabsuudaatuha kutubteedii mabsuudka ah ee balballaadhnaa waxa weeye ha loo noqdo wallaahu alla almuwafiqu wax waafajiya wey walhaadii waa ka wax laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane wuxuu inoogu soo khatimay kalimatu tawxiid isagoo dheehanaya xadiidkii nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam man kana aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna inaguna waxaynu leenahay alla subxaanahu wa tacaala kitaabka khitaamkiisa aynu joogno laa ilaaha ila allah lagu khatimay adduunyada markaynu ka tegayno alla subxaanahu wa tacaala kalimatu tawxiidka hayna waafajiyo oo khitaamka allah inoo wanaajiyo intaa aynu soo fadhinay iyo tacabkaa aynu soo gelinnay kitaabkaa iyo kutubtii la midka ahaana ajarkeeda allah hayna siiyo fahamkeedana allah inoo furo sidaa ay u dhegaysteen kuwii u dhaqangeliyana allah inaga dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa biasmaa'i اlxusna wa sifaatihi اlculaa cilmiga aynu baranayno an yajcalahu xujata lana laa calayna inuu xujo inooga yeelo xujo aanu dusheenna ku noqon baynu alle subxaana wa tacaala ka baryayna ilaahay waxaynu weydiisanaynaa alcilm annaafic walcamal asaalix ayaynu alle subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa ducada allah inaga aqbalo towfiiqdana allah ina waafajiyo waxaa intaa raaca kitaabkii saddexaad baynu dhammaynay muddaduna waa koobanta ramadaantii imsaa ka hadhay saddex ma gaadhaysaan filay ya waa saddex yan yarba ya adigu waa waa wax yarbaa ka dhimo oo ogna intaa ramadaanta ka hadhay insha allahu tacaala koobanna saddex kitaab baa inoo dhammaanay oo waa weyn biidn illaahi caza wajal waaweyn waxaan uga jeedaa kala weynaadaane qiimo badan waxaa kitaabkan inoogu xigi doona isbuuca soo socda kitaabka la yidhaahdo minxat lmugiif fii sharafi fii tahdiibi sharafi asxaabi alxadiid sharafu asxaabi alxadiid waxaa laga yaabaa dee in xadiidku waa iska culusye marka matniga la laga yaabaa dadku inay la qabsadaan mutunta iyo cumdaha iyo arbaciinka laakiin marka laga yaro baxo dad baa odhanaya war xaggee lagu socda sidii odagii laga sheegay ee yidhi carabta markaa ka soo dhammaataan xadaanaa iyo xadaanaa abu hureyran idii fadhiyaabu saxaabiga marka la sheego markaa dad badan baa xaalkoodu sidaaye kullamaa lasii dhexgalo jarxoo tacdiil iyo culays baa la dareemay de waana halkay u dhimata intaan la gaadhin can inabiyi sal allahu alayh wasalam de waxa ka horayso horta ma sugayn cilmi baa ka horay marka cilmigaana dalabatulcilmigu inay u dhabar adaygaan baa muhima marka waxaynu dhex gelinaynaa kitaabkaas sharafu asxaabi alxadiid waa kitaab sanad leh khatiib albaqhdaadi baa leh laakiin intii nuxurka ahayd oo bilaa sanada oo baab walba abwaab badan buu leeyahy baab walba laba saddex xadiid aynu kaga kaaftoonnay aqwaasha culimadana mid iyo laba ayaa insha allahu tacaala sabtidu diyaar noqon doonaa biidn illaahi caza wajal maktabadda togdheer baa laga doonan doonaa maalinka sabtida kitaabkaas baa inoogu xiga isbuuca soo socda aynu qaadan doonaa isbuuca ku xigana cumdat laxkaam ayaa inoogu xiga insha allahu tacaala ramadaanta inta ka horeysana kitaabkan hadda inoo dhammaaday sharaxiis baynu dul maraynaa insha allahu tacaala haddaynu sharaxnay laakiin haddana muraajaca inuu noqdo sharaxa ibnu xajar nushat nadar intaasaynu qabla ramadaan ka gaadhsiinayna bacda ramadaanna buluuqa inoo bilaabmaya sanadkii koowaad iyo mustawihii koowaad ayaa halkaa ku dhammaanaya kadibna waxaynu u gudbaynaa insha allahu tacaala kutubtii waaweynayd iyo sanadkii labaad soo maaragtaas yar buu inoo soo galay dhammaadkii wallahu taala aclam wsal allahu waslm ala sayidina maxamed